إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد waa darsigeennii labaad oo weli muqadamo ah yacni lub ama mawduuca mucdiisii weli maynan bilaabin waa muqadamaad ka horeeya oo aan rabo inaynu bal isku soo dhadhawaano waxaynu u soconno waxaynu soo tilmaamnay ilxaadka iyo hadda siduu u intishaaray iyo xad in adduun lagu bixinayo oo laba kun iyo kowdii eleven september markay dhacday kadib waxaa loo qabtay malaaxidada caalamka shir ay isugu yimaadeen north america waxaan filayaa maydan hadda dhamaatay dhowr iyo labaatankeedii inay conventionkoodii saddex iyo tobnaad ku qabanayeen eh, frankfurt mise coland meelahan jarmalka meel ka mid mida inay ku qabanayeen hadda shir sanadla-baa loo qabtaa waxaa loo sameeyey raabita ama ururo wadannada ka furan bale qeybo ka mida waxay ka qeyb galaan mu'tamaraadka adyaanta oo kursi bay ku leeyihiin ay yimaadaan oo sida diimuhu markay fadhiistaan kadiin oo kaleoo loola dhaqmayo iyana u fadhiisanayaan waxay runtii wadaan xad matalan sida dacaayaadka loogu sameynayo waxaa jira alum shah miyaa la ydhaha wiil yaroo bangaladesh oo macalin ah oo ingiriiska jooga bangaladesh asalkiisu yahay book buu qoray la yidhaahdo young athis textbook baa la yidhaahdaa dabeetana humanism groupka intay daabaceen every secondary school in wales an england bilash baa lagu siiyey library kastoo secondary oo ku yaala waleska iyo eh, iyo england waa la dhigay iyadoo la leeyahay young athist-ka caruurta yaryar ee malaaxidada ah inayana heli karaan textbook ay ku dhaqmi karaan xad bay gaadhsiisantahay dumis bookskay ka mid yihiin eh, kutub ilaqbiyaa kutub baa jira cilmiga lagu fudaydiyo oo la yidhaahdo qof kasta oo qabiyo aan hore wax u baranin hadduu dumis bookska akhriyo yacnii sabjectgaa uu fahmi karaa even dumis bookska lagu daray oo ay leeyihiin kutub aqbiyada dadka ah si loogu fudaydiyo ilxaadka inay fahmi karaan waxay hadda leeyihiin buugag caruureed waxay wadaan fikrada ah in loo sameeyo dadka ilaahla-aanta in lagu korin karo oo sidan kuwan kaleba ay u leeyihin bay leeyihin annana waa inaanu hellaa meel qofku qaabkan loo korin karo ee waxay sameeyaan hadda yacni ururadoodu xad bay gaadhsiisan yihiin ay aada runtii wakhtigan dambe loo buunbuuniyey iyadoo aan leenahay haddana shubahaad mooyaane adilo cilmi ma jiro maalan richard dowkins oo iminka matalaya kabiiruhum waliba kuwaa dambe ayay waraysi ka qaadeen videoga waxaa ka heli kartaan youtube-ka waraysaa laga qaaday markii waraysigii badnaa ninkii wariyey la doodaya waraystay waraystaybu markii dambe wuxuu weydiiyey ma jirtaa waxaad rumaysan tahay adigoo aan u haynin waxaad rumaysan tahay adigoo aan adilo haynin doknes wuxuu ku jawaabay waxaan rumaysnay kownku inuu si tilqaa'iya ah isaga samaysmay oo cadam ka yimi daliilse ma hayo something comes from nothing iyadoo cadama ah aan waxba jirin inuu samaysmay kownku oo mar uun bob up soo yidhi mar inuu soo baxay baan rumaysnay buu yidhi daliil ma hayo noloshu buu yidhi life noloshu inay ka timi wujuud maadiya from material inay ka samaysantay ayaan rumaysnay daliil ma hayo alcaqli albashari buu leeyahy maskaxda bini aadamku ama caqliga bini aadamku mind inuu yahay wax ka dhashay natural selection selectionkii uu daarwiin sheegaya baan rumaysnahay adile ma hayo yacni waa akbar ilas'ila dooddu ay ka taagnayd buu leeya waan rumaysanahay daliile ma hayo maxaad u cajiibaynu odhan karnaa waktigan dambe rag badan baa ku doodaya waxan waa iska yaalyeel ama waa xanuun ragga waa xanuun le waxaa ka mid a matalan bol fitis bol fitis waa psychoanalysisku ku takhasusay new york university baan filaya book buu leeyahy la yidhaahdo faith of the fatherless the psychology of athism ou leeyahay dadkii yaraantooda ama aabbo waayay markaan baadhay buu leeyahay dadkani waxay u badan yihiin dad yaraantoodii ama aabbo waayay ama aabbo daciifa ah oo dabeetana rabay inay ismuujiyaan wuxuu ku tegayaa isagu athisemku inuu yahay neurosis ama xanuun cusaab iyo nerve system-ka ku dhacay inuu yahay buu isagu ku tegaya laakiin warkaas oo dhan soo duuduub waxaan leenahay asbaabtu iyo cilalku waxay doontaba ha noqoto ama ha noqoto inaynu idhaahno dadka barsida ay ku doodayaan dagaaladii tirada badnaa ee yurub ka dhacay ee diimuhu sababeen xawaaley dagaalo soddon sannadood soconayay baa protestant iyo catholiga in middle europe wadanada qaarkood la yidhaahdo thuluth dadkii ku noolaa ayaa dhintay qaar lagu tilmaamo thuluthayn bay gaadhi karaan ama lagu tilmaamo mathalan magaalaa la yidhi bigis la yidhaahdo waxaa jooga laba boqol iyo konton hardaq laba boqol iyo labaiyo labaatan ayaa ku nool bay yidhaahdeen bidcoole ah ee hala dilo ninkii loo soo diray magaaladiibuu yimi magaalada waxaa ku nool shan iyo labaatan kun oo qof lama kala garanaya buu yidhi aakhiradooda ilaahay baa soo saaraya shan iyo labaatanka kunba hala dilo tuulada dhammaanteed waa la laayay iyadoo loo leynayo laba boqol iyo labayo labaatan mubtadic baa jooga mahma takun iduruuf wixii sababay wuxuu doonaba ha noqdo laakiin maanta maanta rag buu leeyahay wada oo dynal danet professorkan la yidhaahda iyo christopher hsiner iyo carol sagan iyo richard dockins iyo xadkaasi ay lacag ku bixinayaan haddaba su-aashu waxa weeyaan ma basis cilmiyaba ma wax syniska ka oo obaa jira weer aada u cajiiba buu leeyahy ninkan la yidhaahdaa alvan balantiga alvan balantiga waa filosofariska mareykanecaha sriga nool nimanka ugu waaweyn buu ka mid yahay alvan balantiga wuxuu yidhi waxyaabaha mufaaraqaadka lala yaabo hadda xanuunka badan le waxaa ka mida ah, buu yidhi qarnigii medivial biriyadkii buu yidhi wadaadada ayaa sayniska hortaagnaa waayo waxay u arkayeen lianna alcilma yuhadid iimaanahum bay u arkayeen buu yidhi cilmigu inuu iimaanka waxyeelayo saa daraaddeed waxay lahaayeen waxaasoo dhami waa shacwadiiyo sixir ayaan la baranin qarnigii labaatanaadna buu yidhi qaar baa sayniska la dagaalansan buu yihi waayo liannahu yumahid liliimaani bililaah waayo haddana in ilaah la rumaysto ayuu saynisku tamhiid u samaynaya uu horkacayaa buu leeyahy waa cajiib markaa in la yidhahdo baa xaggan maanta waxu wada haddana dad badan ay xaggan taagan yihiin xaggay wax ka dhaceen an mithaal idin siiyo wakhtigan dambe qoraalku wuu batay doodaha jaamacaadka socdaa aada bay u tiro badan yihiin labada dhanba dad aqoon-yahana oo science isku tacalluqabaa jooga mathalan john linogus john linogus waa professor of mathematics in oxford university waana christian apologist qolada difaacda kirstanku ka midiyey waana ragga doodaha ugu tirada badan le nimankan oo dhan way wada galeen richard docans laba jeer bay dood wada galeen ayaa wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo god and hawkins wuxuu radinayaa buuggii uu qoray mala saynis yahanada nool kan ugu weyn ingiriiska la yidhaahdo stephen hawking ninkan curyaanka yara ah ee kursiga lagu sido stephen hawking la yidhaahdo oo cambridge university kursigii newton waa ninkii fadhiyi jiray iminka waa lana siiyey kursiga newton ninka fadhiya buu ahaa yani britania saynisyahankooda ugu weyn ay ku faanaan waagii hore boog buu qoray la yidhaahdo the brief history of time buuggaasi ismu muujinin dabacaado aada u tiro badanna waa laga iibsaday bilyaneer buu ku noqday erayo muxtamil ah buu buugga ku qoray oo xataa qoladan eh, ilaaha rumaysanay ay deliishan jireen kadib markuu kaasi u hirgalay buu buug labaa qoray oo la idhahdo the grand design eh, grand design-ka wuxuu radinayaa eh, design-ka qolada aaminsan yacni inuu ilaah jiruu radinaya laakiin ciwaanka waxaad moodaysaa inuu ammaanayo oo leeyahay dunidu design weyn bay leedahay dabeetana lenax professorkan la ydhaha john lenax baa soo radiyey eh, professor of mathematics in oxforda bug buu qoray la yidhaahdo gordon hawkins buggiisa muqadamo dheer buu leeyay muqadamaadkiisa waxaa ka mid a ah, wuxuu odhanayaa maanta sulta alcilmiya dadka agtooda way xoog badatay buu leeyay synisku yacni dadku say u rumaysan yihin iyo ninka saynisyahankaa ereygiisu inuu soconayo inkastoo buu yihi tiknolojiyadu nolosha inoo fudaydisay oo telescope iyo microscope iyo waxa kan la sameeyey nolosha oo dhan ay fudaydisay oo technologigu bini aadamka faa'iido badan u keenay laakiin marnaba buu leeyahay technologigu waxtar kama noqon dhanka akhlaaqda iyo baahida insaaniga ee ruuxiga iyo nafsiga ah iyo su-aalihii ee laysku hayay jawaabaad saxiixa kama bixin buu yidhi haddana dadku weli su-aalihii waaweynaa way isweydiinayaan waxaanay weydiinayaan buu yihi nimanka saynis yahanada ah hal ladaykum min xal xaggaanu ka nimi xaggaanu soconnaa dunidani xaggay nolol ka dambaysa noloshani ma jirta ilaah abuuray ma jira waa la weydiinayaa buu leeyahay inkastoo ay isku dayeen inay wax badan ka qoraan ama waktiga kan ay ka jawaabaan laakiin jawaabahoodu buu leeyahay bugaagta ay ka qoreen waa bestseller bookskay ka mid yihiin oo labada darafaba buu leeyahy matalan richard hawkens waxaynu tilmaamnay buuggiisan yar ee godolutionka inuu two point five wax ka badan bay leeyihiin oo kobi baa laga iibsaday cagsigiisa francis colons francis colons waa ninka haysta maxaa la yidhahdaa almachad alwaطani asixli alamriki national health institutes of america waa toddoba iyo labaatanka institute ee caafimaad ee buxuusta ugu badan ee cilmiga ku saabsan ibka ee maraykan ninka diinka way haysta weeyaan waa meel ay ka shaqeeyaan afar kun oo researcher baa waxaa jooga kun iyo laba boqol oo researcher oo joogta ah iyo afar kun oo bos graduwada lagu sameeyaa afar kun oo bos graduwada ayaa lagu sameeyaa waa ninkii haysan jiray human genomka waa ninkii labaad ee uga dambeeyey boog buu leeyahy la yidhaahdo language of god ama luqatulilaah oo isaguna in badan ka mid ahaa bestseller bookska yacni wuxuu leeyahay john linox labada dhanba dadku way u ooman yihin inay ogaadaan masaladan saynisyahanku muxuu ka yidhi marka kii yidhi ma jirana malaayiin baa laga iibsaday buu leeyahy kii yidhi wuu jiraana malaayiin baa laga iibsaday labadaba bestseller bookska waxay tani tilmaamaysaa buu leeyahy fardiyatu lilah awal waxaa jirta buu fardiyat alcalmana jaamacaadka inay joogto iyo meelaha ka mid ah, dadku inay xagga cilmaaninimada u socdaan laakiin iminka ilaahi baa soo dhex degay buu leeyahay jaamacaadkiiyo waxa kano waxay noqotay buu leeyahay baseler bookisku inay daad topic ka waramayaan ama hajira jira ha la yidhaahdo ama ma jira ha la inuu ishiyu nool oo jaamacaadka reer galbeed dib ugu soo noqday inuu yahay ayay ku tilminaysa ayay tilmaamaysaa maalan richard hawkins buukiskii buuguu qoray intaasoo buug oo lagu radinayaa la qoray intaasoo kaloo taageersan maa wax qortay isagu lenagas wuxuu leeyahay tusaaluu bixinaya wuxuu leeyahay labadii nin ee u kala dambeeyey buu yidhi human genomka meeshii lagu baadhayay oo midi waxa weeyaan waa jim watson jim watson waa taqaaniin baan filayaa isaga iyo francis creek waa labadii ninee d n ga lowlabkana ay leeyihiin d n gu nobel briceka lagu siiyey jim watson oo isagiyo francis grega ay ku qaateen nobel briceka qadiyadaasi waa ninkii hore ee human genomka leaderkeeda ahaa isagu mulxid buu ahaa kii labaad ee loo dhiibayna wuxuu ahaa mumin waa weliba christan buu qaatay waagiisii hore atheist bisan ahaan jiray laakiin imanka waa nin christan oo waliba christian apologist ah inkasta uu yahay haddana darwinian oo darwinismka muwajaha waxay yidhaahdaan uu rumaysan yahay ninka kane john linagas markaa wuxuu leeyahy masaladani waxay caddaynaysaa meelihii aqoonta bini aadamka ugu sarraysay labadii nina haystay hadduu midna mulxid yahay midna kan yahay waxay caddaynaysaa waxay isku khilaafeen inaanu saynis ahayne qadiyad kaleo caqliya inay tahay buu leeyahy yacni masaladu hadday hore u ahayd buu yidhi oo laga dhigay addiin muqaabil alcilmi iminka ma aha buu yidhi masaladu hadda waxay tahay buu leeyahay aliimaanu muqaabilu lilxaad ama caalim ahaw ama ahaane idan wuxuu leeyahay culamadii sayniska labada dhanba jooga kuwo mulxidiinina joogaan kuwo Eh, muminiinina joogaan waxaynu markaa leenahay qadiyadda tani waata keensatay jaamacaadka siiba jaamacaadka maraykanka inay munaadaraad aada u tiro badani kusoo noqdaan maalan odaygan idin tilmaamayey ee la odhan karo qarniga labaatanaad waa mulxidkii ugu weynaa antony flow weliba qoladan seerka la siiyey waa ser professor antony flu weeyaan sir antony flu waa nineteen gii baynu hi doodii koowaad ee ilxaadkee lagu qabtay cambridge university naadigii aristotle waa ninkii difaacayay dhanka ilxaadka xawaaley soddon book buu leeyay oo intooda ugu badanay ilxaadka ay ka waramayso mulxidiintan yareera aan tilmaamayo o dhamme waxay idhaahdaan waa ninkay harsan jireen shaadhkiisa ama doodaha ugu badan ee ilxaadku ay galaan gelayay maalan isaga wuxuu leeyahay waxay i ictibaarin jireen fikriga ilxaadiga ah inaan mumathilkooda iyo mas-uulkooda rasmiga ahay baa lai ictibaari jiray munaadaraadka caamka ah iyo doodaha maxduudkaee saynis ka dhexeeya iyo doodaha jaraaidka iyo majallaadka lagu qoro buu yidhi kuwa falsafiga iyo kuwa cilmiga aba inta badan waan matali jiray buu leeyahay maalan jaamica jaamacada wilaayata texas shimaaliya isaga iyo thomas warren filosof la yidhaahdo kale ayaa dood loogu qabtay aa ilaahay ma jira mise ma jiro waa nineteen seventy six waxa ay socotay afar habeen habeen walba shan kun ilaa toddoba kun oo qof baa dhegeysanayay shan kun ilaa toddoba kun oo qof baa dhegeysanayay afar habeen oo isku xigtay soconaysay dooduhu galay waxaa ka mid ah munaadaro uu ku galay wilaayatu texas nineteen ninety eight waxay ahaayeen laba group sideed nin baa doodayay oo laba filosofer kale hogaaminayaan ole waxaa hogaaminayay filosofkii hore christankaan idiin sheegayay ee alvan balantiga la yidhaha maraykanka ah qolada malaaxidadana waxaa hogaaminaya ninkan la yidhaahdo antony flu baa hogaaminayey munaadaradaasi afar kun oo qof baa dhagaysanayay maalan mar saddexaad waxaa dood doodgelaya isaga iyo william creek william lane creek waa nin eh, professora double doctorate sita mid theology iyo mid analytic eh, analytic philosophiya ah. ka analytic philosophiga ah qaacido yaroo uu kasoo qaatay imaam alghazali buu ku qaatay doctoraagiisa from birmingham university waxaa la yidhahdaa buggiisa clam cosmology kalaamku waa cilmulkalaamkii muslimiinta markaa eraygu intuu siisii u qaatay ayuu clam cosmological argument baa la yidhahdaa thasisiisa markii dambena buug buu ku qoray la yidhaahdo clam cosmology la yidhaahdo buug madbuuca oo dunida yaalla william lane kriga kan iyo isagaa dooda doodayay muddo markuu doodaha kan waday laba kun iyo afartii ayuu dood galay new york calana maalintii dambe wuxuu yidhi there is a god oo odaygoodii ugu weynaa qoladii yaryarayd way qayliyeen markaa waxay yidhaahdeen qolo wuu gaboobow aakhiro ka baqay markuu is yihi waad dhimanaysaa ayuu ayuu waxaa sheegay bay yidhaahdeen wuu soo jawaabo wuxuu yidhi weli aakhira inay jirto maan rumaysan laakiin inay ilaah jiraan rumaystay disamkaan rumaysanay buu leeyahy disamku waa yacnii rububiyada subernajaral bawer inuu jiro ilaah dunidan sameeyey laakiin inuu dadka soo saaray inaan soo saarayn oo masale kale buu leeyay taa weli ma rumaysni haddana way soo dacaydeeno waxay yidhaahdeen wuu asaasaqay oo nin kale oo roger fargus la yidha ibrahim fargus la yidhaahda bay yidhahdeen kaasaa wax qorqoraya isagu muu qorin isagu ma wuxuu yidhi markana inaan asaasiqay inaanan asaasiqayn iska daaya ee daliil baan qorayaa daliilka ka jawaaba ki weyaan markuu icaadsaday isagoo sideetan jir dhaafay markaa dabeetna kiibuu buug qoray la yidhaahdo theris a god buuggiisa uu qoray waxaa la yidhaahdaa theris a god wuxuu daliishanayaa waxyaabihii inta badan ba culamada muslimiintii daliishan jireen iyo qadaayaadka cilmiga scienska ee cusub oo qadiyat sudfa inaanay waxba ka jirin qadiyaadka wuu daliishanaya calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa dooda tani qarnigii labaatanaad qeybtiisii dambe ilaa hadda universitieska aada bay ugu badantay siiba kuwa maraykan waa doodo si calana loo qabto oo ay doodaasi ka qeybgelayaan aqoon-yahanka maanta laleeyahay dunida way hogaamiyaan ama aqoontaas bay horkacayaan laakiin inagu ka muslimiin ahaan waxaan leenahay sideedaba wixii cilmi ku saabsan islaamka waa maqbuul ilahay wuxuu leeyay kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tatabicuuna ila dan wain antum ilaa takhrusuun qul falilaahi alxujatu lbaaliga ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala gaaloy hal cindakum min cilmin fatukrijuuhu lana wax aqoona miyaa haysaan oo aa soo bixisaan aqooni ma jirtee baa ilaahay leeya waa male male waxaad raacaysaa waa danni waxa uu tilmaamayaa qur-aanku mowqafka dadku ay cilmiga iska taagaan falamaa jaa-athum rusuluna bilbayinaati farixuu bimaa cindahu min alcilmi baa ilaahay yidhi rusushu qaar baa markay u timi waxoogaagii hore cilmigii ay haysteen bay ku farxeen oo la kibreen baa ilahay yidhi waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahziuun yani islaamku wuxuu sheegayaa aqoon cusube hadday kuu timaado inaad aqbasho inaad diidi karin hadduu wuxuu aqoon yahay oo cilmi yahay fi shariica inuu maqbuul yahay oo aan la diidi karin ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy lakin allaha bima anzala ilayk anzalahu bicilmih nabi maxamedow ilaahay baa kuu markhaati kacaya wuxuu kugu soo dejiyey qur-aanku inuu xaq yahay oo diintu xaq tahay ilaahay baa kuu markhaati kacaya oo ilaahay markhaatigiisa xaggaynu ka ogaanaynaa anzalahu bicilmihi baa ilahay yidhi kitaabkan wuxuu kusoo dejiyey ilaahay aqoon aqoon buu kusoo dejiyey idan hadday aqoonay agtiina ku sugan tahay weeyaan kitaabkan ma beeninaysaan waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamaya qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati wاlard inahu kana gafuura raxiima markay gaaladu yidhaahdeen waa asaatiiru lawaliin iyo waqaala aladiina kafaruu in hada ifku in hada ilaa ifkun iftaraahu waacaanahu calayhi qowm aakharuun faqad jaauu dulma wazuura waqaaluu asaatiiru lawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan waasiila ilahi wuxuu yihi gaalada qaar baa waxay leeyihiin qur-aankani waa sheeke beralaydii hore la uruuriyey waa fertils xaqiiqa maaha ilaahay ku tidhaahdaa anzalahu bicilmi anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati walard feri taylis maahe ilaaha waxaa cirka ku maqan iyo waxaa dhulka ku jiraba og baa soo dejiyey idan ma dhici karto wax scientifically proofid ah oo xaqiiqo cilmiya oo la hubaa inay qur-aan khilaaftaa waxaan suurtagal ahayn waayo ilaahay isagaa kownkan abuuray cirkan isagaa sameeyey dhulkan isagaa sameeyey bini aadamka isagaa sameeyey ilaahay cilmiga sirta dunida og ayaa idiin soo dejiyay kitaabkan baa ilahay lehy subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leey walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxma liqowmin yu'minuun kitaab baanu ula nimba baa ilaahay leey fasalnaahu calaa cilmi aanu kala bixbixinnay isagoo aqoon ku salaysan walidaalik waxaan leenahay islaam markaanu nahay anything scientifically proofid ah hadda ma aha saynis yahanadu wax badan oo ay sheegtaan baan idiin tilmaami doonaa iyo waxyaabo dhogma ah oo aan ahayn adilo wadanin caqiidooyin la rumaysanyaya iyagaanan afkooda ka soo naqlin doonaa laakiin waxaan leenahay wuxuu hadduu qadiya cilmiya noqdo ma dhici karto kitaab iyo sunna inay khilaafaan wixii aynaan aqoon u lahayn nebi maxamed oo kii waxyigu kusoo degayay calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu ku yihi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm walaa taqfu ha raacin baa la yidhi wixii aanad aqoon u lahayn qofka mu'minka ahi wixii la sheegaba ma aqbalo john lennox professor john lennox baa wuxuu leeyahay waan ognahay hawking buu yihi inuu saynisyahan weyn yahay fysicsna kala doodi maayo buu yihi laakiin markay physicska soo dhaafto nataa'ijta uu sheegtay ayaa nataa'ij macquul ahayn buu yihi tambaa caqli lagu lagu lagaga waramaya idan anagu fysics kama doodayna buu leeyahy nataa'ijta caqliga ka dambaysa uu keenay baan ka doodaynaa waxaan uga jeedaa nin weyn baa yidhi daliil maaha synisyahan professor hebel baa sidaa qaba daliil maaha ama professor ha ama labaatan professor ha hadduu empirical proofs keeno yes waa aqbalaynaa hadduu logical proof keeno yes waa la aqbali karaa laakiin hebel baa yidhi lagu qaadan maayo ama professor ha ama midka ka hooseeya ahaado waayo anything bini aadam yidhi bini aadam kaloo buriyey baa jira philosophy maanta qorani waa xawaalaya afar kun oo sannadood in ka badan baa la hayaa philosopha philosof buu radinayo burinayay aragtidiisa laakiin hadday xaqiiqo cilmiya tahay practical noqonaysa diintu waxayna leedahay walaa taqfu maa laysa laga waxa kale ha iska raacraacin amaa wixii cilmiya ilaahay wuxuu ina leeyahay marka arrintu haday ilaahiyo jiritaankiisa tay waa wax magaratadu inta ka doodaabaa rabbi qur-aankiisa ku tilmaama wa min annaasi man yujaadilu e man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir ba ilaah yidhi dadka waxaa ka mida mid ku dooda ilaahay subxaana wa tacaala iyo arrimihiisa bigayri cilmin isagoo aan aqoon lahayn oo wayatabicu kula shaytaanin mariid ama bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir laba meelood fii suurati alxaj iyo luqmaanba kusoo aroortay ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadka waxaa ka mid a qaar ku dooda ilaahay arrimihiisa iyagoo aan aqoon lahayn hanuunna haysan kitaab cadina hortooda oolin qur-aanku wuxuu ina leeyahay wayacbuduuna min duuni illahi maa lam yunazil bihi sulطaana wmaa laysa lahum bihi cilm wmaa lidaalimiina min nasiir waxay caabudayaan waxaanay ilaahayna daliil ugu haysan iyaguna aanay daliil u haynin wamaa laysa lahum bihi cilm waxaanay aqoon u haynin macnaheedu waa maxay hadday aqooni timaado waa la aqbalayaa bale u fiirso bal itabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum bikayri cilmin baa ilaahay leeyay ayuha alaxiba qur-aanku marka wuxuu inoo sheegayaa inaynu aqbalno wixii scientifically brofid ah alam tara ana allaha sahara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlard wasbaqa calaykum nicamahu daahiraة wbaطinة wmin الnaasi man yujaadilu fi اllahi bغayri cilm waa mar labaad xujadu iyo burhaanku burhaanku burhaanku waa proof yani in mathematics haddii lagu yidhaahdo muhallathka triangleku inuu boqol iyo siddeetan yahay caddee macalinkaygii ba caynkaygu yidhi caddayn ma tahy maya caddayn maaha waan qiyaaso mastaradaan saaro inay boqol iyo sideetantaan helay caddayn mata maya maaha caddayntu waa wax cadayn kara in triangle ama qiyaas ama qiyaasi qiyaasin noocu doona ha u ekaado kaad adigu sawirtahaada ku kale ha ahaado waa inuu u noqon karaa saa daraaddeed ba waxaynu raadinaa mathematical proof equations baynu soo dhiran dhirinnaa ilaa aynu nimaadna natiijo sheegaysa proofka waxa la yidhaahdo ama caqli ha noqdo ama empirical ha noqdo wuxuu doona ha noqdo any proof saxa islaamku waa aqbalaya walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy qul ara'aytum ma tadcuuna min duuni illah arunii maada khalaquu min alard am lahum shirku fi الsamaawaat iituunii bkitaabi min qabli hada aw ahaaraة min cilmi in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu leeyay wardadow bal ka warrama waxaana caabudaysaan ilaahay sokadii bal itusiya baa ilaahay leeya waxay ka abuureen dhulka mise cirkay qeyb leeyihiin kitaabkeena kan qur-aanka ka horeeyo xagga alle ka yimi haddaa haysataan amase aw athaaratin min cilmi wax raada oo aqoona oo masaladaa sheegaya haddaa haysaana keena waa laydinka aqbalayaabaa ilaahay leeya idan alathar ilcilmi maqbuulun fi shariica daliilka cilmiga ahi sharciga waa shay la aqbali karo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badha ilaahay diiday aqoon darro daraaddeed haddana ilaahay wuxuu leeya waman yadcu min duuni illaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi ninkii caabuda alle cid aan ahayn oo caabudaadda haddana waxaa lagu yihi laa burhaana lahu bihi aan wax buruuf u haysanin yani haddaad buruuf u keento waa laga aqbalaya weeyaan xataa fi cibaadati hayr raxmaan haddaad buruuf keeni karto ilaahay hayrkii in la caabudi karo haddaad daliil u keeni karto inay maqbuul tahay baa ilaahay tilmaamaya laakiin ma dhici karta inaad daliil soo hesho weeyaan sida awgeed ilahay wuxuu ina leeya ya ayuha nnaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuura mubiina wardadow waxaa idin yimi burhaanun min rabbikum caddaymo xagga rabbi ka yimi waayo ayuha alaxiba qur-aanku ilaahay jiritaankiisa markaynu ka waramayno aayaadka kownkaa ah baynu daliishanaynaa waxaynu kaloo daliishanaynaa aayaadka qur-aaniga ah oo qofku qur-aanka ma rumaysnee see qur-aan loogu daliishanaya yani qur-aanka laftiisa wuxuu daliishanayaa adila caqliya baynu helaynaa mustanbata min alkitaab adila caqliya waayo qur-aanku markuu soo degay dadkuu la hadlayay dad sii rumaysanaa may ahayn gaalo mushrikiinoo carbeed iyo yuhuudeed iyo dadaan inuu qur-aan yahay ogolayn ayay ahaayeen haddana nebi maxamed waxaa lagu yidhi buruufkaagu waa isaga mucjisadaadana waa isaga u sheegun jastalada u sheeg waxa qur-aankan ku qoran qur-aanku markaa waa inuu laba shay wada noqon karaa risaaladii wuu yahay oo sheegaysa instructionski waxaynu qaban lahay waxaas oo xalaal waxaas oo xaaraan saa u tukada saa waa risaaladii waa instructionski wuu yahay at the same time the proof of the instruction buu yahay isagaa ah bayinadiisii isagaa ah mucjisadii nebi maxamed lasoo siiyey caleyhi salaatu wasalaam ambiyada hore inta badan mucjisaadka iyo kitaabkooda way kala baxsanaayeen matala nebi muuse ul baa lasoo siiyey iyo kitaab towraad la yidhaahdo nebi saalax mucjisaad baa lasoo siiyey neef uu geelo kasoo baxaya dhagax gud nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inagoo le mucjisaad badan oo kalena waa la siiyey bayinaad badan oo kale wuu watay lakiin waxaan leenahay qur-aanka laftiisu itself qur-aanka laftiisa ayaa wuxuu yahay burhaanka caddaynaya ilaahay jiritaankiisa burhaanka caddaynaya nebi maxamed nebinimadiisa burhaanka caddaynaya diinta iyo saxnimadeeda isagaa ah laakiin waa inaynu istimbaati karnaa waa inaynu adilada kala soo bixi karnaa si awgeed baa ilahay wuxuu ina leeyahy qad jaakum burhaanu min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiina burhaan xagga alle ka yimi baan idiin soo diray baa ilaahayna leeyay ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa yuhuud iyo nasaara ayaa waxay idhaahdeen qolo waliba annagaa saxa yuhuudi waxay tidhi yuhuud qura jannada galaysa kristankuna wxu dh kristan keliyaa jannada gelaya ilahi wuxuu uhi wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara waxay yidhaahdeen janno geli maayo qof aan yahuudi ahayn ama nasraana ahayn ilahi wuxuu leeyay tilka amaniyuhum taasi waa waxay jeclaayeen waa yidideeladoodii ee arrinku inuu sidaa yahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin baa ilah yidhi qul haatuu burhaanakum daliilkiina keena adiladiina keena inaad run sheegaysaan caddayn karaa ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy am ittakhaduu min duuni illaahi aaliha ilaahay sokadii alle sokadii ma ilaahyo kaley rumeeyeen haddiibay ilaahyo kale aad rumaysaan qul haatuu burhaanakum baa ilaah yidhi hada dikru man maciya wa dikru man qabli bal aktarahum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun waxaad ku tidhaahdaabaa ilahy yihi qolada tan keena daliilkiina aniga waa kan wixii agteyda yaalay oo qur-aan oo laygu soo dejiyey wixii iga horreeyey ambiyadii hore la siiyeyna waa kuwa kanoo ma sheegayso isna in ilaah kale la caabudo ee eh, haddaa idinku daliil kale haysataan keena qur-aanku wuxuu ina leeyahay aman yabda-u lkhalqa uma yuciidu waman yarzuqukum min alsamaai waalardi a ilaahun maca allah war ma ilaaha dunida tan abuuray alkhalq isagu abuuray bilaabay ee soo celin doona ka cirka iyo dhulkaba idinka arsaaqa a ilaahun maca allah war ma mid kaloo lala caabudaa jira haddii a sidaa rumaysan tihiin qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin baa ilahay leeyay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin rabbi wuxuu qur-aanka ku leeyahy xataa aakhira marka la tago wanasacnaa min kulli ummatin shahiida qolo walba markhaataan usoo taagaaba ilaahay leey inay qaldanaayeen faqulnaa waxaanu idhaahnaa haatuu burhaanakum aakhiro ilaahay cadaabka iska geyn maayo cidna inuu daliil waayo mooyaane haatuu burhaanakum baa la leeyahy facalimuu ana alxaqa lilah richard dowkins bay waxay yidhaahdeen interview iyagoo ka qaadaya ee waxay idhaahdeen ifatol haddaad markaad dhimato aad ilaahay hortagto maxaad odhanaysaa ayay ku yidhahdeen richardo kaasi wuxuu yidhi waxaan odhanayaa intii uu bortrand russell yidhi not enough evidence not enough evidence baan odhanayaa buu <laughs> evidence igu filan iima soo gaadhin evidence igu filan iima soo gaadhin ilaahay evidence haduu dhab yahay wuxuu tilmaamaya inuu evidenceka aqbalaya laakiin evidence ma hayaa qur rabbi wuxuu leeyay watilka alamhaalu nadribuha linnaas kuwani waa tusaalayaal baa ilaahay aan dadka u yeelayo wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun baa ilaahay yidhi laakiin ma fahmayaan kuwa aqoonta la siiyey mooyaane macnaheedu waxa weeyaan aqooni hadday joogto waa la aqbalaya ayuha alaxiba markaa waxaynu leenahay synis le ilaahay ma jiro ma jiro laakiin le ilaahay ma jiro waa jiraan that should be clear cid ku doodaysa ilaahay ma jiro oo wadata adilo ay u arkaan inay caqli tahay ama mantiqi tahay iyagu u arkaya oo magacyo waaweyn sitaa waa joogaan inkastoo ay minority yihiin haddana labaha isku qasina scientific community-gu mulxidiintu waa minority taa macnaheedu maaha inay mutadayiniin yihiin waxa weeyaan in badanoo ka mid waa diisan bay aaminsan yihiin suber natural bower inuu jiro laakiin diintii reerkooda haystay wuu ka shakiyey christianitigii meesha lagu hayay wuu ka shakiyey muu raacsanaa laakiin ma dafirsana inuu jiro maxay dunidani suurtagal maaha buu leeya inay jiri karto iyadoo aan ilaah sameeyey jirin laakiin waxay ahayd inay hore u socdaanoo dee waxa kalena baadhaan tee reerkoodoo qura inaanay baadhine dunida diinta taalaata reerkooda qura maaha inay hore u socdaan oo baadhaanba qaarkood baa waxay yidhahdaan dee diimaha tira badanee see loo baari karaya diimuhu ma tiro badna diimuhu waa wax yar ma tiro badno oo waa laba mid uun diimo monotheism aaminsan ilaah keliya iyo diimo aaliha tiro badanee aaminsan labada wado inaad mid un qaadoon weeyaan ama si kale aanu tilmaamno waa diimo aaminsan inuu ilaahay soo dego oo makhluuqaadkiisa dhex galo iyo diimo aaminsan inaanu ilaahay makhluuqaadka ku dhex jirin wax alaaliya waxaa idol caabuda ama kan caabuda ninka saca caabudaya ma rumaysna dee sacani inuu yahay kii dunida abuuray laakiin wuxuu rumaysan yahay incarnation of the god qaab ilaahay uu isu muujiyo inuu sacani ka mid yahay sanamkan buudi inuu yahay qaab ilaahay isu muujiyo inuu yahay halka de kristanka qaar baa yidhaahdeen ciise waa qaab maxay ilaahay isu soo muujiyey kuwa kale monotheismka aaminsaneen waxay aaminsan yihiin yahuudda muslimka kuwaas ka mid yihiin inaanu ilaahay ku dhex jirin maxay makhluuqaadkiisa kuwan inayna makhluuqaad yihin isna inuu khaaliq yahay idan weyga la maraa waa wey kooban markiiba waawey kooban qofka raba inuu baxhi cilmiya sameeyo ama uu baaritaan sameeyo waxaan leenahay marka mowqifka cilmiga ah waa maqbuul laakiin bishard inuu aqoon ku salaysnaado siraaca maanta yaallaana waa siraac iimaaniya u dhexeeya kan waa sinaca aan tilmaamayno eh, devils delusionka nin kale baa wuxuu yidhi i do not know whether any of this is true i am certain that the scientific community does not know that it is false ani waxaan ogahay buu yidhi ma ogi buu yidhi diintan iyo waxa kan waxa runkaa garan maayo laakiin waxaan si xaqiiqa ah u hubaa scientific communitygu inaanay odhan karin waa been ilaah jiritaankiisu inaanay taa cadayn karin ayaana nooga tagdaa scientifical proof haya haddaba markay qadiyaddu halkan soo gaadho waxay noqonaysaa inaynu adilada u baxno oo nidhaahno maxaa daliila laba nin oo qoray book la yidhaahdo the new story of science waa robert agros oo doctor of philosophy in philosophy ah iyo george stancio oo isna b h d in physics ku haysta ayaa waxay qoreen bug la yidhaahdo the new story of science waxay leeyihin aragtida cusub ee scienska iyagu waxay u arkayaan aragtidii materialistka ahayn inay dhimatay oo synisku uu ka gudbay ama communism dheh ama ilxaad dheh ama all these things inay tahay wixii hore ee waagii hore la rumaysanaa waxay u arkayaan syniska dambe siiba majaalaadka fysigiskaee dambe amase syniska dambe neurosynisiska ah ee jaraaxatu dimaaq iyo cilmi nafsi iyo neurosynisiska iyo waxa waxaa ku saabsani inay ka horu mareen fardiyaadkii hore yacni matalan freud freudkii jarmal waa garanaysaa maa filaya freud baa wuxuu leeyahay dadku maxay beenta u rumeeyeen fardiya khuraafat lilaah dabeetana wuxuu ka bilaabayaa maxaa ku kalifa dadku inay rumeeyaan qoladan baa waxay leeyihiin awalan halkay culamada muslimiintu maxay odhan jireen ihbat alcarsha uma nqushu carshiga sug kadibna qurxi kursiga yacni dhig kadib baa decorationka loo sameeya inta inaga dhaadhicin bay idhahdeen freud maxay dadku beenta ah inaan ilaah jirin u rumeeyaan marka hore inaanu jirin sug bay idhahdeen keen daliilkaaga daliilba muu keenin waayo wuxuu ka dhigay dadku inay masale caamo laska aqbalayo to aan muran u baahnayn marka wuxuu ku fardiya khuraafat ililaaha maxaa dadku u rumeeyaan taasi bay yidhahdeen waa caqliyadii laga soo gudbay caqliyadii sayniskii hore bay leeyihin maanta sayniska dambe bay tilmaamayaan inaanu marnaba taageeraynin caqliyadaa ah nooca kan sheegaysa haddaba inagu waxaan isku dayi doonaa inaan tilmaamo argumentiska ama doodaha u dhexeeya eh, afkaarta tan eethisamku inta badan waxay ku doodaan qeybtoodii hore inkastoo qeybtooda dambe imka ay ka xishoodaan inay ereygaa sheegaan eternity of the universe dunidu inay weligeedna soo jirtay jirina doonto masbuukiskii lixdankii ka horeeyey aragtidaasay ku salaysan yihin gaar ahaan sixty five seventyadii wixii ka horeeyey ee ethisemka ahi waxay ku salaysan yihiin dunidu inay weligeedna jirtay weligeedna jiri doonto marka iyagu waxay lahaayeen dunida in la abuuray ha dambayso inay mar bilaabantay caddee bay taagnaayeen yani odhan waa la abuurayo lama abuurayo baabka horta inay bilaabantay caddee point ay ka bilaabantay inuu jiro markaa kadib baynu ka doodaynaa yaa bilaabay waayo iyagu waxay leeyiin dunidu may bilaabmine weligeedna sidan bay ahayd dadkii hore sidan bay kusoo gaadheen sidan bay abidkeedu jirtay hadhowna sidan bay u jiri doontaa waa sted state theory waxay yidhaahdaan waa aragtiduu hall hogaaminayay markii dambena hall waa oday isna ingiriisa oo fisiisyahana oo malaaxidada waaweyn ka mid ah kooda labaad argumentkooda labaad waxa weeyaan argument la yidhaahdo necessity or chance ama coincidence waa necessity oxygenku inuu hydrogen la kulmaa waa khaasa khaasiya lilmaadda waa maadadu identity ay leedahay qaabkaasay u jirtaa marka waxa kale inuu saan isugu kulmo saan u samaysmo haddii taal laga soo boodo waxay leeyihin waa necessity necessity weeyaan marka hore waa daruuriyaad haddii daruurada laga boodana waa by chance bay leeyihin coincidence no intention wax la yidhahdaa ma jiro waxa ghaa'i la yidhaahdaa ma jiro waxay u dhacday maxay sudfa a kind of probability atamiskunbaa say u isugu tegtegayeen meel biyale waxa ugogoayeen unbaa unugii koowaad oo unug yaroo bidaa-iyabaa samaysmay dabeetana evolutionka markaa dambe bilaabmay marka hore ma odhan karaan evolution laakiin marka hore xeebtabaa evolutionka waxaa laga bilaabaa selnol soo maaha ferselku xagu ka yimi ka dambe murankeeda xaggaaska dhig ferselkan xagee laga keenay ee d n a leh ee kan leh ee kan leh waxay dhahdaan unug kastoo bidaa'iyi takhtiidka new york ka ballaadhan yihi warshadaha ku yaala wadooyinka ku yaala kimicaliska waxa sameeya qaabku u dhisan yahay macluumaadka iyo informationku sido new york city uu ka ballaadhan yaa dhisayn gareeyey its a matter of chance bay waxay idhaahdaan soup of the life markii uu subagii maxaa la dhaha maraqii hore biyo iyo waxbaa isku dardarsamay maraqaasi bay kasoo dhex baxday noloshu idan imaa inay daruura tahay ama inay sudfa tahay cillo oo dhammi waa labadaa mid uun daliilkooda saddexaad inta badan waa evil argument christianityga waxay ku yidhaahdeen ilaah baa jira dadka jecel oo cid walba jecel oo jacaylkiisu badaya oo caynkan haddaa maxaa waxaanoo shari u dhacayaabay yidhahdeen dee ilaahay dadka jeceliyay dagaaladan dhibtan inkaarahakan waxaan abaarahan mushkilaadkan haddii ilaahay dadka jeceliya muxuu u ciqaabaya maxaa waxaanoo dhibi u jirtaa argumentka waxaa aabba u ah ebocris filosofkii hore saddexda question samayn jiray david huyumna waa masaladu dialogiisa buuggiisan saddexda ee dialoga uu kaga waramayo waa aragtiyada uu ku balballaarinayo calaa kulli xaal kuwaasi waa wuxooda ugu weyn ee ay daliishadaan qolada kale ee rumaysan ilaahay jiro waxay daliishadaan waxay dhahaan cosmic argument alburhan alcowni waxay kaloo dariishadaan waxa la ydhaha design argument alintidaam waxay kaloo daliishadaan waxay idhahdaan fine tuning argument fine tuning yani adabdi daqiiq matalan raadiyowga markaad shidayso mawjad markaad rabto haddaad in yar xagga irbadda u dhaqaajisana wax kale soo baxaysaa haddaad in yar irbadda xagga u dhaqaajisana wax kale soo baxaysaa irbaddan dhaqaajisa just a capacitor waa variable capacitor baa meesha ku jira variable capacitorka haddaad in yar badisana wuu dhaafaya oo waa isbedelaya receiverkaagu ma receive garaynaya wixii haddaad in yar xag kale watana wuu isbedelaya waxay leeyihin dunidoo dhan markaad eegto everything waa fine tuned meel bay saaran tahay haddii in yar laga dhimo dunidu jiri mayso haddii in yar lagu darana jiri mayso yaa fayntuungareeyey bay leeyihin bahashan yaa ku sallaxay irbadan meesha khatartaa wada saaran ee in yar hadday iska bedesho argumentkooda afraad waa waxay idhaahdaan strong anthropic almabda albashari baa la idhaha waxa weeyaan waxay idhahdaan bini aadamka dunida waa loo tolay buu mid yidhi waa taylor maid bay idhaahdaan kaanamaa inta dawarwalaa tagtay dee marada soo dawarwalo kuguma qiyaaso waxay leeyihin maxaa nolosheenna ku qiyaasay gebigeedba wax kasta oo bini aadamku u baahan yahy bay ku sar go-an tahay waa daliil ay daliishadaan waxay kaloo daliishadaan antological argument daliilul imcam ama daliilul wujuub waxay ah culamada odhan jireen shantan argument iyo saddexda qolada tan waxaan isku dayayaa markaa aniga aragtidayda saddexdaana inaan dumiyo shantaana inaan sugo shantaa waxay ka yidhaahdeenna inaan dumiyo waxay iyagu ka sheegteene kastana inaan dumiyo idan waxaan isku dayayaa inaan si kooban u sharxo haddii alla yidhaahdo dariskeena dambe uu halkaa ka bilaabmo argumentiskaasi qolo waliba waana intan baana alubul mawduuc waayo waxaan hore aan ka warramay o waxay ahayd labadan muxaadare aan sheegayba waa muqadama inaan ka warramno ilxaadka tiradiisa taariikhdiisa qaabku yahay maanta halkuu joogo nolosha suu ku yahay iyo syniska iyo inaanu masalada tan ahayn waxaa lagu baadhayaa rasmiga synis yahanada waaweyn inay iskhilaafsan yihiin diinta islaamka iyo inay aqbalayso wixii proof cilmiya cilmiyi inay aqbalayso laakiin haatuu burhaanakum inaan leenahay cid kasta oo waxa kan diidan aan leenahay daliilkaaga keenso marka insha allahu tacaala darsiga dambe berito ayaan argumentskan kusoo bandhigi doonaa anigoo isku dayaya waktigu maadaama uu yaryahay inaan koobo ictiraadaadkiiyo waxaabana ka jawaabo idinkana haddii la heli karo wakti aan idin siiyo asiladiina